بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد taariikhdu maanta waa kow iyo tobankii bisha labaad bisha safar kun afar boqol iyo soddon iyo toddobada hijriga oo ku beegan saddex iyo labaatanka nofembar laba kun iyo shan iyo tobanka miilaadiga dowradan sharciga ah ee aynoo soo qabanqaabisay muasasada ama munadamada alixsaan darsigeedii u horreeyey weeye iyo kitaabkii u horreeyey kitaabkan aan meeshan insha allah ka bilaabi doonno kitaabkan waxaa la yidhaahdaa matnu alghaaya waltaqriib ama ghaayat اlikhtisaar magacyo noocaasuu leeyahay waxaa iska leh ninka alifay ee mu-allifka ah ee kitaabka qoray waxaa la yidhaahdaa axmed ibnu lxuseyn ibnu axmed alasbahaani ama asfahani matniga ayuu inoogu sheegi doonaa magaciisa wuxuu caan ku yahay abu shujaac wuxuu ka mid yahay culimmadii qarnigii shanaad ee hijriga noolayd wuxuu dhashay afar boqol iyo soddon iyo afar markay ahayd taariikhda hijriga wuxuu dhintay xuduudda shan boqol meelaha markay taariikhdu ahayd waxyar miyuu ka dambeeyey adigu xuduuddaasuu dhintay marka wuxuu ka mid yahay culimmadii qarnigii shanaad nooleyd buu ka mid yahay wuxuu ku dhashay basra waa ciraaq aabbihii iyo awowdiina waxay ka soo jeedaan asfihaan iyadaasaa loo nisbeeyaa alasfahaani ama al asbahaani asfahaan waa dhulkan hadda eeraan ay ka taliso wuxuu caan ku ahaa ama ku caanbaxay darsidda madhabka imaamu shaafici caleyh raxmat ullah oo kitaabkani ama darsigani ku saabsan yahay waxaa kutubta taraajimta ee wax ka qortay ee ay tilmaamayaan inuu afartan sano ka badan madhabka shaaficiga uu darsayey basra inuu ku darsayey waa ninka kitaabka iska leh waxaa inta badan lagu sheegaa marka loo turjumahayo kitaabkanuu caan ku yahay saaxibu alghaaya waltaqriib ama waxaa lagu leeyahy ghaayat alikhtisaar kitaabkanuu caan ku yahay laakiin keligii mehe kutub kalena waa leeyahay waxaa ka mida maalan aliqnaac oo uu leeyahay alqaadi maawardi ayuu sharxay sidaana way ku sheegaan nin caalimu faqiiha buu ahaa fiqiga shaaficiga khaasatan ee aada caan ugu ah kitaabkiisan aynu hadda dul joogno sida uu isaguba tilmaami doono mowduuciisu waa fiqiga shaaficiga weliba kitaab gaaban waayo bilow ah kitaabku laakiin ahmiyad buu leeyahay ha gaabnaado laakiin muhimad buu leeyahy fiqiga shaaficiga meelaha laga bilaabo waay mudnaan khaas ayay culimmo badani siiyeen oo way sharxeen waxaa ka mid a ragga sharxay shamsuddiin moxamed ibnu axmed oo caan ku ah alkhatiibu asharbiini waa ninka iska leh muqni lmuxtaaj ilى macrifati macaani اlminhaaj ilaa macrifati macaani alfaad اlminhaaj yani muqni اlmuxtaajka lagu sharxay minhaajka imaamka iskale oo la yidhahdo alkhaiib اsharbini ayaa kana sharxay wuxuu ku sharxay kitaabka caankae laadaad garanaysaan oo la yidhahdo aliqnaac fii xalli alfaadi abi shujaac kitaabkaasuu ku sharxay waa sharx aada u qiimo badan oo matniga adilana saaraya alfaaddiisana furfuraya sidoo kale waxaa sharxay oo uga horreeyey isaga khatiibu sharbiini ka horreeyeyba ninka la yidhahda isagana taqiyuddiin moxamed ibnu cabdilmu'min wuxuu ku sharxay isagana kitaabka mutadaawalka ah ee aada isagana maktabadaha u yaalla kifaayat alakhyaar fii xalli haayat alikhtisaar kifaayat lakhyaar isagana maktabaduu yaallaa isaguna sharax buu u yahay matnigan isagaana ka horreeyey alkhatiibu sharbini waxaa nadmiyey kitaabkan oo tix gabay ah u bedelay alimaam sharafuddiin yaxya bnu muusa alcamriiti waa ninkii aad garanaysaane lahaa muxuu nadmiyo kale ya ajruumiga soo maha a ajruumiga ninkii nadmiyey nadmiga cimriitiga iska lahaa isaga waa waxaa kale uu nadmiyey waraqaadka soo ma nadmulwaraqaadna isagaa iska leh naadimu wuxuu ahaa cajo badan kanna wuu nadmiyey oo tix gabay u bedelay kun laba boqol iyo labaatan bayd buu ka dhigay kun iyo laba boqol iyo labaatan bayd yuu ku nadmiyey waad garan kartaa marka kitaabka mudnaanta uu leeyahay iyo siday culimmadu ugu dadaaleen mid sharxa mid nadmiya wahaa kada imaamka kitaabka iskale tarjamo dheer lagama hayo inta badan kutubta u turjumteen arkay abaqaat lkubra abaqaat shaaficiya alkubra subki iyo alaclaam lizarkali iyo hidaayat alcaarifiin oo uu leeyahay baabani qolyahaasaa taraajimtiisa wax ka sheegay iyaguna aada ugubayna dheeraanin faqihi shaaficiya oo kitaabkan hadda aan dul joogno oon bilaabayna caan ku ah intaasay kaga gaabsadeen haddaba intaa haddaan ka soo gudubno oo ninka kitaabka iskale intaan waxoogaa tarjamadaa ka bixinno iyo kitaabka la lafahantiisa kitaabku sida uu inoo sheegi doonaba waa kitaab madhabka shaaficiga oo bilow ah hadduu bilow yahayna sida mu'alifka iyo kitaabka ninka qoray ugu talagalay oo ardayga bilowgaa ah baa loogu talagalay taasi waxay keenaysaa inaan faahfaahin fara badan la gelinin leanna fiqigu waa laba fiqhi madhabi ah iyo fiqilmuqaaran waay ah. fiqilmuqaaranku waa fiqhiga madaahiibtoo dhan sheegaya masalada waxay ka qabaan kadibna madhab walba daliilkiisa kee xoog badan kee daciifsan niqaash iyo dood ka galaya fiqiga noocaasa waxa uu ku fiican yahay ardayga waxoogaa dhismay oo wax u kala baxsan yihiin laakiin ardayga bilowga ah waa inuu marka hore ku tafaquho madhab madaahibta ka mida ah. hadduu fiqulmuqaaranka ka bilaabo waa wareerayaa ardaygu leanna hal mar islama keeni karo madaahibtii afartahayd iyo kayrkoodba soo ma iyo adiladoodii maskaxdiisa way ka yara weynta ya wuxuu u baahan yahay marka marka hore siday culimmadu tilmaamayaan inuu madhab mucayana ku tafaquho madhabka shaaficiga maalikiga xanafiga xambaliga madaahibtaa mid ka mida inuu marka hore ku tafaquho oo barto markuu madhabkaa barto kadib ayuu markaa wuxuu uga gudbayaa marxalada xigta inuu madaahibtii kale barto way u fududaanaysaa marka haddaad ka shaaficiga taqaano waxaad leedahay maalikiyada maxay isku khilaafsan yihin waa fududahay asaaskii baad haysaa markaa xanafiyada maxay isku khilaafsan yihin xanaabilada maxay isku khilaafsan yihin laakiin haddeenad madhab mucayanoo taqaano uusan jirin ood badweyntaa dhex gasho waad wareeri waana dhibka hadda haysta dalabatulcilmigae ka midta marka madhab mucayana in lagu tafaquho bilowga hore waa miday culimmadu ku naseexaynayaan oy ku talinayaan saas daraaddeed aad ugu dheeraan mayno madaahib kale iyo waxay qabaan iyo ku dheeraan mayno waxaan kaloon taa inoo saamaxaynin dowladaa iska kooban oo wakhtigeennaa kooban saas daraaddeed waxa meesha ku qoran inaan laqmaynoon fasirno oon sharaxno unbaa muhima ah. faahfaahin fara badan sii geli mayno tafaasiil badanna sii geli mayno iyo kitaabkoo looguba talagalayba arday mubtadi oo bilow ah oon faahfaahin fara badan in la siiyo aan looguba talagelinba intaan markaa isku darno waxay keenaysaa qaabkan wax u mari doonno inay noqoto inaan laqmayno maadada meesha ku qoran wax yar tacliilinno daliil yar haddaan u sheegi karno laakiin ma tabar badan yahy ma laga xoog badan yahay ma xoog badan yahy waa masale kale wakhtigeeda imaan insha allah tacala lakiin hadda ma ah hadda waa madhab madhabkuna sidiisaba afarta madhabee caanka ah madhabku masale xoog badanna waa leeyahy masale tabar daranoo lagaga xoog badanna waa badan yahayna waa leeyahy madhab wada xaqa ma jiro madhab dhammaantii masaa'ishiisu wada saxta ma jiro waa ijtihaadaad iyo dadaal culimo wey soo ma dadaalkaa culimo marka ama wuu sixi ama way ka khaldami soo ma sidaas daraaddeed madaahibta marka la muqaaranaynayo madhabka shaaficiyadu wuxuu ka mid yahay madhabka xagga adilada madaahibta ugu dhow buu ka mid yahay aad bay u ammaanaan culimo maxaa yeelay aadna waa loogu khidmeeyo waa loogu adeegay oo a'immadiisa waxay u badnaayeen muxadiiin bay u badnaayeen bal cilmiga xadiidka ragga takhasuska siyaadadaa u leh shaaficiyaday u badan yihiin aadna waa loogu khidmeeyo madhabka shaaficiga waxaa u badnaa muxadisiintaa u badnaa marka sidaas daraaddeed xagga daliilka waa ugu dhow madaahibta ugu dhow buu ka mid yahay imaamka madhabka iskalena wuxuu jamciyey bayna alfiqhi waalxadiid muxadina waa ahaa faqiihna waa ahaa bal waxaa la yidhaahdaa waa ninkii ugu horreeyey jamciyey bayna alfiqhi waalxadiid aad bay ugu ammaanaan arrintaa iyadaa intaasi waa hordhac kadibna waa ka kitaabkii uu inoo bilaabay sheekh wuxuu yidhi sheekh alxamdu mahad lilaahi allay u sugnaatay ammaan dhammaanteed iyo mahad dhammaanteed allah iskale rabbi alcaalamiina uunka oo dhan rabbiga u ahaa yacnii iska lahaa oo maamulayay oo abuurtay wa sala allaahu allaha ammaano calaa sayidinaa sayidkeenna korkiisa allaha ammaano muxammadil ahaa salaa min allah ahanaa calaa cabdihi waay sida abulcaaliya uu leeyay allaha ammaano calaa sayidinaa sayidkeenna korkiisa muxammadin ee muxamed ah annabiyi ee nebiga ahaa kii loo warramay ahaa wa aalihi aalkiisa korkoodana ha ahaato ammaantaas iyo salligaasi aldaahiriina ee daahiriinta ah ee daahirka ah aalka ama waa qaraabadiisii mu'miniinta ah ama waa dadka raacay oo dhan baa aalka la dhihi kara sidaasay muxaqiqiintu marayaan wa saxaabadiisa korkiisana ha ahaado salligaas ajmaciina dhammaantood saxaabaduna waa ardadii nebiga sal lla lay slam waa raggii la kulmay ee rumeeyey iimaankana ku dhintay qaala wuxuu yidhi alqaadi qaadigii wuxuu yidhi abushujac aha meeshaa waxaad ka garan inuu xilka qaadinimada qabtay alqaadi haddaad aragto sideedaba waa nin xil qaadinimo dowlad ka qabtay waay marka qaadi buu ahaan jira qaala alqaadi wuxuu yidhi abushujac ahaa waa kunyadiisa axmed ibnu lxusayn ibnu axmedin asfahaaniyu ahaa asfahaan waa meeshuu ka soo jeedo isagu kuma dhalanin saan tilmaannayba laakiin waxaa ka soo jeeda awooyadii iyo asalahaan meeshuu ka soo jeedo raximahu llahu tacaala allahu naxariistay oo wuxuu yidhi sa'alanii waxaa i weydiiyey halkaa wuxuu ka bilaabay sababta keentay inuu kitaabka alifo sababu ta'liif waay maxaa ku bixiyey sa'alanii waxay i weydiiyeen buuhi bacdu alasdiqaa ya saaxiibbada qaarkood xafidahum ullahu allaha xifdiye tacaala korahay saaxiibbaday qaarkood waxay i weydiisteen oo iga codsadeen allaha xifdiye an acmala inaan sameeyo mukhtasaran mid la soo gaabiyey filfiqhi fiqiga dhexdiisa kitaab la gaabiyey oo fiqiga dhexdiisa ah ma aha luqadda ma ah caqiidadana ma ah laakiin waa filfiqhi fiqiga ku saabsan kaasoo calaa madhabi alimaami ashaaficiyi imaamu shaafici madhabkiisa korkiisa ahaada yacni madhabka imaamu shaafici ku dul socda waay ayib alimaamu shaafici maxamed ibnu idriis abu cabdillaah wuxuu dhashay boqol iyo konton markay taariikhdu hijrigu ahay waa sanadkii uu dhintay alimaam abu xaniifa sanadkuu dhintay buu dhashay shaafici dhashay wuxuuna dhintay alimaamu shaafici caleyh raxmat ullah sanadkii laba boqol iyo afar laba boqol iyo afarna waa dhintay beeqasanuu jiray marka ya konton iyo afar konton iyo shan meelahaas ayib <clears throat> raxmatullaahi naxariista alle tacaala korahaya calayhi korkiisa ha ahaato wa ridwaanuhu iyo ridihiisu korkiisa ha ahaate imaamu shaafici abu xaniifa waxba kama qaadanin lamana kulmin ma soo gaadhin laakiin ardadii abu xaniifa buu wax ka qaatay maxamed ibnu xasan ashaybaani ardaygii abu xaniifa ayaa shuyuukhdiisa ka mid doodo dheerna waa dhex mareen imaamu maalik oo madhabka maalikiga ah imaamkiisa ana sheekhiisii buu ahaa imaamu shaafici buu sheekh u ahaa imaamu axmed ibnu xambal oo madhabka xambaliga ah imaamkiisii ana ya arday buu shaafici u ahaa shaafici baa sheekh u ahaa saas daraaddeed laba imaam midna arday buu u ahaa midna sheekh buu u ahaa imaamka saddexaadna ma soo gaadhin laakiin ardadiisii bay kulmeen sidaas marka ayib ramat ullaahi taala waridaanuhu raxmat ullaahi tacaala calayh waridwaanuhu ayb fii gaayat اlikhtisaar wuxuu u noqonayaa an acmala mukhtasaran mid la soo gaabiyey inaan sameeyo kaasoo fii gaayat alikhtisaar gaabin meesha ugu dambaysa ah wa nihaayat aliijaaz soo koobid dhammaadkeeda ah ikhtisaarka iyo iijaasku way isku macno dhow yihiin culimmada qaarna way kala duwayaan wakadalika haaya iyo nihaayana way isku macno dhow yihiin qaarna waxoogaa macnaha waa u kala duwaya macnaha wuxuu doonay inuu ku yidhaahdo gaabinta aan kitaabka gaabinayo iyo soo koobidda aan soo koobayo meesha ugu dambaysa ee koobid la gaadhsiin karo ama gaabin la gaadhsiin karaan gaadhsiinayaa saas way kaasoo fii gaayati alikhtisaari gaabin meesha ugu dambaysa cidhifkeeda ah wa nihaayat aliijaas soo koobid iyo gaabin dhammaadkeeda ah ayaan yacni kitaab noocaasaan samaynaya maxaan saa ugu koobayaa ugu gaabinayaa liyaqruba inuu dhowaado darteed cala almutacallimi ninka wax baranaya si ay ugu dhowaado darsuhu darsidiisu ayb leanna shayga marka la gaabiyo in la darsaa fudud soo maa wayashula iyo inuu sahlanaado cala almubtadi ardayga bilowga ah xifduhu xifdigiisu inuu u sahlanaado ardayga bilowga cilmiga bilowga ku ana inuu xifdiyo inay u sahlanaato lan shaygu markuu dheer yahay xifdintiisa waxaa ka fudud markuu gaaban yahay saas wa an ukira waxay ku xidhan tahay yaani culimmadu markii cilmiga la baranayo bilowga hore ardaygu mukhtasaraadkaa la xifdiyaa ya mutuuntaa la xifdiyaa man xafida almutuun xaaza alfunuun baa la dhaha marka kutubtan la soo gaabinayo aslaan waxaa loogu talagalay in la xifdiyo oo ardaygu markuu matni xifdisan yahay ama mutuun xifdisan yahay cilmi badan baa ku jira markaa waxyaalaha waayahanta laga tegay bay ka midta marka taasaan ugu talagalay wa an ugira waxay ku xidhan tahay waa an ugiradaasi oy ku cadfan tahay saaxiibbaday qaarkood baa waxay ii weydiisteen an acmala mukhtasaran inaan sameeyo kitaab lasoo gaabiyey wa an ugira iyo inaan badiyo halkaasay ku xidhantahay waxaa kaloo ii weydiisteen an ukhira inaan badiyo fiihi mukhtasarkaa dhexdiisa min ataqsiimaati qaybqaybinta inaan ku badiyo yacni masale kasta markaan joogo inaan qaybo fara badan u kala qaadqaado taana waa i weydiistay waxaa kaloo wa xasri alkhisaal masaa'isheedana inaan koobo wuxuu i weydiistay inaan qaybqaybinta ku badiyo khisaasha iyo arrimaha iyo masaa inaan koobo xasriga waa koobidda khisaashana masaa ka wada arrimahaasuu weydiistay buuri soo gaabin iyo qaybqaybidnoo ku badiyo iyo masaa koobo intaasuu i weydiistay fa ajabtuhu waan ka yeelay buuhi ilaa daalika arrinkii codsigiisii baan ka ajiibay buuhi aaliban anoo raadinaya lihawaabi hawaab ka raadina hawaab alle ka raadinaya raaqiban rajaynaya ilallaahi alla xaggiisa tacaala korahaya anoo ka hunburiyeynaya fi tawfiiqi waafajin lisawaabi saxda inuu iwaafajiyo maxaa yeele innahu alle calaa maa yashaau wuxuu doono qadiirun midkii awoodo waa wa bicibaadihi addoommadiisana latiifun midkii u turid badan weeye khabiirun oo xoogaal ah latiifka turahana waa la yidhaahdaa bimacna ra'uuf latiifka waxaa kaloo la yidhaahdaa waa midka arrimaha daqaa'iqdooda iyo tafaasiishooda og waay ya oo khabiirkuu kasii sii xeeldheeryahay marka labada macnoba waa lagu fasira ayib intaasi waa hordhac muqadimu ugu talagalay uu muraadkiisa ku caddaynaya kadib wuxuu ka bilaabay kitaabu ahaara yacnii e, qaabkay culimmadu kutubta u alifaan fiqiga waxay u qaybiyaan cibaadaad mucaamalaad iyo jinaayaad baa loo qaybiya xuduud iyo jinaayaad marka cibaadaadku waa wixii ku saabsan afarta marka laga yimaado shahaadateynka afarta tiir ee arkaanulislaamka so salaaddii iyo sekadii iyo soonkii iyo xajkii iyo wixii iyaga raacsan oo ka agdhow yaa cibaadaad la yidhaaha kadib mucaamalaadku waxaa imaanaya beeci mucaamalaadkii suuqa wax kale iibsiga waxaa imaanaya kadib nikaaxii iyo alaaqii iyo axkaamtoodii mucaamalaad bay isku dhahaan kadib waxaa kasii dambaynaya xuduud iyo jinaayaad jinaayaadka waa dhibaatooyinka laysu geysto xuduuduna waad garanaysaan sidaa markay u qaybiyaan baa culimmadu waxay hormariyaan oo kitaabta fiqiga lagu bilaabaa qaybta ugu horrayso cibaadaadka ah cibaadaadka marka lagu bilaabaa cibaadaadkii haddana sii qaybsamaya cibaadaadka maxaa u horeeya salaadda u horreysa sooma ayib salaadii intaadan tukanin maxaad u baahan tahay inaad dahaaro qaadato saas daraaddeed buu kitaabu dahaara ka bilaabay dahaaradii markii la bilaabo iyada lafteeda baa waxay ka bilaabanaysaa intaadan weysaysanin ama aadan qabaysanin waxaa laga hadli wixii lagu dahaaro qaadan lahaa oo maxay ah biyihii sidaas daraaddeed baa sida haalibka waxay hormarinayaan almiyaah biyaha laga bilaabi maadadii shaygii lagu dahaaro qaadan lahaa waa saasay halkaasu marka bilaabay kitaabu ahaara ahaaradu waa nadiifin isnadiifin iyo nadaafad oo xadadka ama qabayska waajibiya ama weysada waajibiya oo layska daahiriyo layska koryeelo wuxuu yidhi almiyaahu biyihii biyayowgii allatii biyayowgaasoo yajuusu uu bannaan yahay bihaa iyada altahiiru ku daahirin in wax lagu daahiriyo ama laysku daahiriyo biyayowga ay bannaan tahay sabcu miyaahin waa toddoba biyo biyo laysku daahirin karo toddoba biyo wey toddoba noocoo biyaha ka mid a ah laysku daahiriya ama lagu dahaaro qaata ayib ama wax lagu daahiriya qaybta koobaadi waxa weeye maau samaa waa biyaha cirka yaani kor ka yimaado waay ilan biyuhu daruurahay ka yimaadaan wa maa lbaxri qolada labaadna waa biyaha badda ee dhanaanka ah wa maa nahri midda saddexaadna waa webiga biyihiisa biyaha webiyaasha ee macaanka ah wa maau lbi'ri iyo biyaha ceelka waa biyaha ceelkae soo maaxda waa wa maau lcayni iyo isha biyaheeda isha durdurka ah ama dhulka ha ka soo baxdo ama buur ha ka soo baxdo il soo baxdayoo durduraysaba ayib wa maau thalji iyo barafka biyihiisa aljigu waa barafka yaani waa biyaha ee adkaaday ama intay dhulka ayna soo gaadhin oo daruurta ay soo dhaafeen bay adkaanayaan oo soo dhacayaan ayagoo adag oo yani ingegay shaysta ama dhulkay ku ingegayaan oo ku adkaanayaan a kuwaasaa aljiga la yidhahda ayb wamaau lbarad ya iyo biyaha baradka baradka waxaa la yidhaahdaa waa nooc barafka ka mid a ah. waa nooc barafka ka mid aho daruurta wuxuu ka soo dhaca ama kor ka yimaadaa isaga oo yaryar oo aad xabad xabad yaryar ah buu daruurta ka soo daataa oo ishaysto adag markaasuu dhulka ku soo dhacaa barafkaa laba ah barafka kor ka imaanaya midna wax ishaysto oo yaryaroo adag ma aha ee sida wuxuu u daadanaya sida caleentoo kale u daadanaya sida barafka hadda yurub ka dhacoo kale iyo caleen daadanaysa aad moodaysaa maba dareemaysid midna waxa wey waa dhagax yaryaroo dhacdhacaya wa kaa yarka ahe eh, dhagax yararka aad mooddo ishaysta ee dhulka kusoo dhacdhacaya waxaa la yidhaahdaa baradka la dhahaa ah, waxaa kaloo loo yaqaanaa luqadda carabiga ah ee waxaa la yidhahdaa xabulhamaamna waa la yidhahdaa xabaalmusnina waa la dhahaa yaani xabadii daruurta ka imaanaysa xabadu waa yani waa waa sagada yartahay wa ayaa le xabun wa xab lhamaam baa la dhahaa marka waxa weyaan waa nooc barafka ka mida laakiin barafkan caadiga ka yara gedisanoo isagoo ishaystoo xabada abuu soo daadanaya yaryar ah kaasaa la yidhaahdaa maau kaasi markuu marka dhulka kusoo dhaco biyuu noqonaya soo ma kaas wey marka ayib wadaadada qaar waxay noogu fasiri jireen yaxniga yaxniga oo ah yani habeenkii markii oo markii xilliyada roobka roobku do subaxdii marka lasoo tooso geedaha korkooda caleenta korkeeda somaa biyaa saarsaaran sooma kuwaasay wadaadada qaar noogu fasiri jireen laakiin ma aha sidaa saxsaa wax way waa tafsiirkaa hore en sheegnay waay ayb biyowgaasi marka uu sheegayee toddobada ah meelahay ka kala yimaadeen iyo say ku imaanayaanumbay ku xidhan tahay waxay ku ururayaan dhammaantood ama biyo kor ka yimid ama biyo dhul ka soo baxay labadaa mid ayb kadib wuxuu yidhi uma markaa kadib almiyaahu biyayowgi biyayowgan hadda soo sheegnay ama biyooyinkan soo sheegnay toddobada ahaa calaa arbacati aqsaamin qaybo afaray u qaybsamayaan waa markii dhangeel laga fiiriyo markii laga fiiriyo qaybintii hore toddobada ahayd waa meeshay ka soo jeedaan iyo qaabkooda marka la fiiriyo u qaybsamayaan toddoba afar qayboodna waxay u qaybsamayaan marka laga fiiriyo dhinaca ah ya ku dahaaro qaadashada iyo wax daahirinta wax ma daahiriyaan mise wax ma daahiriyaan isticmaalkoodu ma karaaha mise waa iska bannaanya dhinacyaha markaad ka fiiriso afar bay noqonayaan ayib nooca koobaadi waxa weeyaan aahirun biyo laf ahaantoodu daahir ah daahir fii nafsihi muahirun oo daahirinaya liayrihi ah, wixii loo isticmaalana daahirinaya hayru makruuhin oo aan la kahanin mid la kahdayna aan ahayn ah, yani shareecadu ma kahanin isticmaalkooda lama kahanin wa huwa kaasi almaau biyihii weeye almuطlaqu ee la sii daayo waa biyo aan wax ku xidhan jirin magacaa biyo basay qaataan qayd iyo wax kaloo la raaciyo oo ku xidhan ma jiro saas way macanaa nooca koowaad waa biyo laf ahaantooda daahir wixii loo isticmaalana daahiriya lagu weysaysan qabayska geli lagu dahaara qaada haddana shareecadu ayna kahaninoo isticmaalkooda lamana diidin kahashana kuma jirto kuwaasi almaa lmutlaqa waay maa ulmutlaq muxuu leeyahay bimacnaa waa biyo magacooda biyo umbaa la dhahaa wax kaloo lagu xidhi oo loo raacinayo ma jiro soo ma bimacnaa biyaha laba ah maa mutlaq iyo maa muqayad maa mutlaq waa biyaha biyonimo wax kaloo u raaca iyo sifo kaloo loo raacinaya ma jirtee biyaa la dhahaa biyaha muqayadkaana waxaa la yidhahdaa waa biyo marka biyo la yidhahdo waxbaa la raacinaya wax kalaa lagu xidhaya maalan waxaa lagu leeyahay yaani waxa weye oo oo lagu xidhayaa waxaa la leeyahay maalan maau wardin waxaa la leeyahay maalan maa daafiq min maain daafiq ah, waa biyo wata magac wata maalan waxaa lagu leeyahay waa biyo saabuuneed biyo saabuuni ku jirto ya ma biyo keliyaad dhihi karta ya mulaq maaha laakiin maxaad dhihi waa biyo saabuun caano badhax caanaya waxaad isku dartay iyo biyo biyaha ka badan sooma ma dhihi kartid waa maa sidaas daraaddeed marka aynan biyo mutlaqa ay yihiin waa biyo biyonimadooda wax kaloo u dheer uusan jirine biyo unbaa loo yaqaanaa laakiin haddii ay mulaq aysan ahayn waxbaa raacaya markaa wax kalaa lagu xidhaya oo biyonimadii kasaad mulaq ahaa ka saaraya saasuu ka wadaa manaa noca waa nooca koobaad nooca labaadi waxa weye waa daahirun biyo daahir ah naf ahaantooda daahir ah muahirun oo wax daahirinaya wixii loo isticmaalana daahirinaya makruuhun laakiin la kahday hareecadu kahatay soo ma jeed labada hore maay tan tii hore muxuu kaga duwan yahay waxay ku kala duwan yihiinuun ya maxay ku kala duwan yihin waxay ku kala duwan yihiin tii horena waxay ahayd hayru makruuh kuwanna waa makruuh ah. mid hmm? noqone midda horeed ma qorina ma kitaabka idinka qaldan mar maya waa khaldanya kitaabkiinaa khaldan waa idinka maqan tahay qaybta hore halkaa ka wata wa daahirun weeye kuwo wax daahiriya naf ahaantoodu daahir u adheh mutahirun oo wax daahiriya makruuhun oo la kahday wa huwa kaasi almaau biyihii weeye almushammasu ee qoraxda lagu kululeeyey ama qoraxda kululaysay waa biyo kulul oo qoraxdu kululaysay ayaa la yidhaahdaa ayib marka waa la isticmaali karaa waa lagu dahaaro qaadan karaa iyago lafahantooduna waa daahir laakiin maadaama qoraxdu kululaysay isticmaalkoodaa makruuha waa laga fiican yahay maxaa loo kahday waxay leeyihiin dhibaato caafimaad baa ku jirtoo baras baa ka dhashay leeyihin waxay u deliishanayaan axaadiis marfuuca iyo afar cumar ka soo arooray kullina waa wada daciif ah, daliilka loo deliishado biyaha qoraxda kululaysay weliba shuruud bay kusii xidhaanoo waxay leeyiin weelku waa inuu macdan yahay meeshu waa inay meel kulul tahay sida xijaas oo kale biyuhu markay saasoo kale weelka noocaasa ugu kululaadaan marka makruuh wey isticmaalkooda daliilkay u cuskanayaan baa daciif ka soo tafaasiishaasii gelmen wa daahirun weeye qaybta saddexaad biyo daahira laf ahaantooda daahir u ah hayru mutahirin oose waxba daahirinaynin iyagu wax ma daahiriyaan laakiin laf ahaantooda daahir bay u yihin si kale waad u isticmaali kartaa ya waad cabbi kartaa waxbaad ku karsan kartaa ya laakiin inaad ku weyse qaadato ama qabays waajiba aad ku gudato isku daahiriso maya wax ma daahiriyaan laakiin lafahooday daahiru yihin wa huwa kaasoo almaau biyihii weeye almustacmalu ee la isticmaalay maxaa loo isticmaalay waa biyaha loo isticmaalay fii fardi ahaara yaani dahaaro qaadasho waajib ah baad u isticmaashay maxay ka wadaan waxaad u isticmaashay weyse waajiba weyse waad ku weyse qaadatay biyihii markaad weyse qaadatay xubnahaaga ka daatay ya yaa mustacmal la yidhahda ama qabays waajibaad qabaysatay biyihii xubnahaaga ka daatay eed ku qabaysatay baa waxa la yidhaahdaa mustacmal la dhahaa biyaha haddii la uruuriyo ya mar kale ma lagu dahaaro qaadan karaa maya weyse labaad ma galaan qabays labaadna ma galaan laakiin lafahooda daahir bay u yihi soo ma oo haddaad rabto muxuu ahaay biyihii xubnahaaga ka baxay haddaad wax kala weydo raashinka ku karso ya waa daahir laakiin waxbayna daahirinaynin saasuu ka wada daahirun hayru mutahhir mustacmalkaana waxay ku xidhaan weliba shaaficiyadu waxay yidhaahdaan waxa loo isticmaalay waa inuu yahay fii fardi ahaara ahaaro waajiba waa in loo isticmaalay hadday ahaaro sunno ama mustaxaba loo isticmaalay ahaaro way geli karaan haddana maalan weyse qaadasho sunnaa baad ku weyse qaadatay ama qabays sunnaa baad ku qabaysatay ama qabays iska caadood isqaboojinaysa ama isnadiifinaysaad u isticmaashay waa lagu dahaaro qaadan karaa bay leeyihi ya marka dahaaro labaad waa geli karaa marka fii fardi ahaaray ku yay ku qaydaan mustacmal wey biyahaas inay daahir yihiin hadal kama joogo inaysan waxba daahirinaynin baa muran ka jira kase soco wuxuu yidhi waa qayb waa qaybta meeshaasi intaynaan ka gudbin aan baraaruujinno dadka qaar baa waxay u fahmeen maaga mustacmalka ah biyaha marka ruuxu uu weysaysanayo intuu gacanta geliyo oo uu ka soo darsado wejiga ku dhaqdo oo ku weyse qaato ama intuu gacmaha geliyo ka qabaysto oo weelka ku soo hadha biyahaasay dadka qaarkood u qaateen mustacmal inay yihiin saxna ma aha fahamkaas fahamkaas faham saxa maaha kuwa mustacmal lama yidhaahdo mustacmalku waa biyihii xubnahaaga ka daatay ama jidhkaaga markaad dahaaro qaadato ka baxay kuwa haddii la uruuriyo bay ka hadlayaan mustacmalku waasaa la dhaha mustacmalku waa kuwa waa in saa loo fahmo waay laakiin kuwii weelka ku hadhay kuwaasi marna mustacmal maaha ayib kuwii horay gelaya kuwaasi waa aahir muahir a ah waay ee ma aha mustacmal ma aha waa in la fahmo waay weli waxay leeyihin fuqahada shaaficiyadu waxay leeyihiin biyuhu weliba intay xubinka ku warwareegahayaanna ka daadanin mustacmal ma noqonin bay leeyihin intay xubinka weli ku dhex jiraan oo ay ku noqnoqonahayaane weli ka bixin mustacmal weli mayna noqonin mustacmal maxay noqdeen markay ka infisaalaan xubinka oy baxaan markaasay mustacmal noqoneen qaybtaa xigtay afraad soo maa walmutaqayiru wey biyaha isbedelay bimaa shay isku bedelay khaalatahu ku qasmay ama dhex galay oo min aaahiraati waxyaalaha daahirka ka mida biyo isbedelay isbeddelkoodana uu keenay wax daahir ah oo ku qasmay oo dhex galay ah, waxyaalaha daahiraadka sida maalan miskigoo kale ya biyuhu miski baa ku darmaday ama ma ahee geedka dhacaankiisa iyo biyihiisa baa ku dhex miirmay ku darmay ama ma ahe mani baa ku darmatay manidu soo daahir maa cala raajix u tegi doonaa waa daahir ayib shay daahiraa ku darmaday mani baa ku darmatay ama ma ahe waxaaba ku darmadayba shaygani waxoogaa caanaabaa ku darmaday ama cajiin baa ku darmaday soo ma biyihii waa qasmeen wax kalaa ku darmaday waxa ku dhex darmadayna waa daahir lafahaantiisu way isbedeleen marka maxaa isbedelay midabkiibaa isbedelay ama urkiibaa isbedelay ama dhadhankiibaa isbedelay soma biyahaasaa waxaa la yidhaahdaa maa mutahayir bima khaalatahu min aaahiraat biyaha noocaasa marka xukumkoodu muxuu yahay ya waa aahirun hayru muahir kuwa horuu raacsanya waa qaybta saddexaad soo sooma qaybta saddexaad baa laba ka kooban kuwa hore waa biyaha mustacmalka kuwa labaadna waa biyaha isbedelay oo isku bedelay shay daahiroo ku dhex darmaday dartii labadoodaasba waxaa laysku yidhaahdaa waa daahirun hayru mutahir hal qayb bay isleeyihiin ayib wa maaun way biyaha afraad maaun biyo najisun oo nijaasoobay way wa huwa kaasi alladii kii weeye xallat ay degtay fiihi dhexdiisa najaasatu nijaasa ay degtay wey nijaasaa dhex gashay a nijaasaa dhex gashay shay nijaase ah ama isaga ha u ekaado sida kaayadoo kale ama ha ka duwanaado shay nijaasaa baa biyihii dhex galay walxaal duuna alqullatayn biyahaasina ay qullatayn ka yar yihiin nijaasadu biyaha waxay nijaasayn kartaa markay dhex gasho biyuhuna ay ka yar yihiin qullatayn ay laba qulla ay ka yaryihiin ah, laba qullo ay ka yar labada qulla maxaa la yidhaahdaa qullada waxaa la yidhaahdaa wuu inoo sheegi doonaa isagaa inoo soo soowan aw amase kaana waxay ahaadeen biyuhu biyaha nijaasadu dhex gashay qullatayni ama laba qullay noqdeen fatahayara markaasuu doorsoomay biyihii biyaha nijaasoobaya laba mid waayo biyuhu inay qullatayn ka yar yihiin nijaasana gaadho ama ha badasho ama yaynan badelina way nijaasoobayaan nijaasa ku darmato qullatayn bay gaadhsiisan yihiin ama wayba ka badan yihiin marka waxay nijaasoobayaan keliya hadday nijaasadu badasho oo midabkooda ama urkooda ama dhadhankooda ay wax ka badasho saas marka biyaha yar waxay ku nijaasoobayaan bimujaradi mulaaqaati najaasa mar hadday nijaasaduba gaadho biyaha yarka ah waa nijaasoobeen xataa iyan isbedelinba biyaha badanna nijaasadu ma saamayso ilaa ay beddesho ma la fahmo ayib kuwa badan iyo kuwa yar maxaa xad u ahoo kala saari kara wixii yar waa wixii qollatayn ka yar biyaha badanna waa wixii qollatayn gaadhaya ama ka badan xaddaasay marka leeyihin ayib wuxuu yidhi marka walqullataani qulladii buu marka inoo fasiraya ah, qullada asalkeeda waxa la yidhahdaa waa dheri alqulla dherigaa la yidhahdaa dheriga dheryihii biyaha lagu shuban jiray oo weynaa ayaa qulla la yidhaahdaa ah marka walqullataani labada qullo ama labada dheri hamsu mi'ati ritlin waa shan boqol oo rodol baqdaadiyin oo baqdaad loo nisbeeyey taqriiban dhowayn fil asaxi sida saxiixnimada badan ah, yani wuxuu doonayaa inuu ku yidhaahdo qullada qiyaasteedu maxay tahy innaga hadda maalan markaan waxyaalaha lukidka waxyaalaha maayaca ee dareeraha ah markaynu doonayno inaynu qiyaastiisa ogaano maxaan isticmaalnaa litr baan isticmaalnaa soo saas ma hadda litr baan isticmaalnaa litr mililitr waxaasaan isticmaalnaa lama isticmaali jirin waagii hore kaas waxaa la isticmaali jiray waa la miisaami jiray miisaan baa la isticmaali jiray miisaankii buu doonayaa marka inuu ku xadeeyo qullataanka waxaa lagu yidha waxaa la yidhaahdaa buu yidhi biyo miisaankoodu u dhigmaan shan boqol oo rodol oo baqdaad rodolka baqdaad ah muxuu baqdaadi u leeyahay rodolladaa kala duwan rodolka madiina iyo rodolka baqdaad iyo rodolka basra iyo rodolka kuufa rodolladu way kala qiyaasta bedelan yihiin soo ma saas daraaddeed rodolka baqdaad shan boqol oo rodol markaad kafadda saarto biyaha u dhigmee kafadda kale ceshan kara ayaa waxaa la yidhaahdaa qullataan la yidhahda qulladu marka meeqay noqonaysaa halkii qullo ya laba boqol iyo konton rodolay noqone halkii qullo waa laba boqol iyo konton rodol oo baqdaadi ah labada qollo marka laysku darana shan boqol waay shantii boqol baa wuxuu ina yidhi taqriiban waa dhadhowayn taqriiban maxaa laga wadaa yaani waxaa laga wadaa waxaa kala gedisan yani taxdiidan aw taqriiban taqriib iyo tadiid ama dabdi iyo taqriib taqriibka waxa la yidhahdaa waa dhadhowayn saas daraaddeed hadday hal rodol hoos uga dhacdo ama laba rodol waxaan badnayn dhib male leh shan boqol soomaynaa dhe hadday afar boqol iyo sagaashan iyo siddeed sagaashan iyo sagaal hadday noqoto waa taqriiban waa uun dhadhoweyne kama agfoga soo maa laakiin haddii taxdiid lagu dhaho ama dabdi lagu yidhaahdo waa inay shantii boqol ku fadhiisato ya hal rodol hadday hoos uga dhacdo bimacnaa ma keen ma saxsana way markaas taqriiban marka waa dhadhowayn wey agagaarka wey meelaha agagaarkeeda taqriiban macna fil sida saxiixnimada badan khilaaf baa ku jira wa adiga qullataanka xadiid baa ku soo aroorayoo saxiixa oo ah, xaddaa sheegaya waana xadda ugu fiican oo lagu kala saaro biyaha badan iyo biyaha yar biyaha yar oo ku nijaasoobaya la kulanka nijaasada iyo biyaha badan oo aan nijaasoobaynin ilaa ay nijaasada gaadhay ama ku dhexdhacday ay beddasho xadda kala saarta ee ugu fiican waa taa xadiis ku soo aroorta ah, xadiiskuna waa xadiis sugan ayib haddii litir loo bedelo hadda oo maqaayiista hadda aynu isticmaallo ah labada qullo waxay noqonayaan sida ay culimmadu sheegayaan taqriiban boqol iyo sagaashan litir waay boqol iyo sagaashan mitir meelahaas weeyaan yay imaanayaan boqol iyo sagaashankaa litir marka wixii ka yar nijaaso haddii gaadha way nijaasaynaysaa w ama ha baddashaa miyayna bedeli wixii ka badanna ama la egna inay nijaasadu wax ka beddesho mooyaane ma nijaasoobayaan saasay ka wadaan ya waxaan ka hadlayna waa madhabka shaaficiga masaladu saa ma ku saxsan tahay ma ku xoog badan tahay mise waa laga xoog badan yahay horaan uga soo afeefanno waxaan idhi doodeeda geli mayno soo saas ma ah, laakiin hadda duuduub ku liq mar dambaad ka niqaashi doonta ayb faslun buu sheekhu yidhi ah, eh, marka qullada waan soo sheegno qulladu waxa weeyaan waa waa ashuun weyn ah, eh, dheri miyaan dhen marka hore ashuun bay ashuun dheri ma ashuunku weyn waayo ashruumadii biyaha lagu shuban jiray ayaa waxaa la yidhahdaa qulla la yidhahda qilaali hajara waxaa lagu samayn jiray meel lagu samayn jiray baa jirto caan oo laga keeni jiray faslun wajuluudu lmaytati tahuru biddima wajuluudu lmaytati halkaasi waxa weye waa biyayowga lagu dahaaro qaato waxyaalaha wax daahiriya waxaa ka mid oo lagu dahaaro qaato ya yacni magdin wax la yidhahdo oo hargaha ku saabsan tii u galaya wajuluudu lmaytati bakhtiga hargihiisu tahuru way daahir noqotaa bidibaaqi magdin bay ku daahir noqotaa yacani haragga la isticmaalo neefka laga soo saaray ama noolaha laga soo saaray hadduu yahay xoolaha la qasho gowrac sharcigana la gowracay haragguna sidaa lagaga saaray haraggaasi ama ha la magdiyo ama yaan la magdiyinina sidiisuu daahir ku yahay ne xoolihii la qalan jiray way bakhtiyeen gawrac sharciya lama gawracin haraggoodii ama kuwa aan hilibkoodaba la cuninba haraggooda yacni labadoo isku dar haragga noocaasa ah ee bakhtiga laga soo saaray daahir ma noqon karaa haa waayo see lagu daahiriyaa waxaa lagu daahiriyaa bidibaaq magdin magdinta waxaa laga wadaa haragga marka neefka laga soo saaro waxaa la socda dhacaan fara badan soo ma baruur iyo qashin iyo waxbaa la socda waana waxaa keena inta badan inuu haraggu uro oo dixiri galo soo ma marka fuduulaadka la socda siyaadaadka la socdae haragga la socdaay oo laga saaro waay maadada lagu saarayo lama sheegin waxaad doonta adugu isticmaal ama milix isticmaal ama gob isticmaal ama xataa muxuu ahaayey shimbiraha muxuu ahaayey shimbiraha xaarko ayaa xataa loo isticmaala ama haddaad doonto u isticmaal muxuu ahaayey adiga ashita u isticmaal ama kimika u isticmaal sida hadda las yidhaahdo adiga waxa weeye haragga in laga saaro weeye qashinkaas magdiinta macnahaasa laga wada haragga haddii sidaa looga saaro waxaa qashinka ah haraggu markaa daahir buu noqonaya ayib daahir buu noqonaya maxaa laga wadaa bimacnaa waa la intifaacsanaya isagoo bakhti ka soo jeeda buu haddana lagu tukan la isticmaali lagu seexan wahaakada waa la cuni karaa maaha wajuluudu lmaytati bakhtiga hargihiisu tahuru way daahir noqoni bidibaaqi magdin in la magdiyo qashinkaa laga saaray ku daahir noqon xadiiska nabiga ku cad salawaatu rabbi waslamu calayh ilaa jilda alkalbi eyga haraggiisa mooye walkhinziiri iyo doofaarka labadaa iyaga haragoodu haddii si kasta loo magdiyo daahir ma noqdaan ah, saas weya ilaa jilda alkalbi eyga haraggiisa mooyaane walkhinziiri iyo doofaarka iyo wamaa tawallada wixii ka dhashay minhumaa labadooda xaggooda ka dhashay iyo wixii labadooda ka dhashay maxaa laga wadaa wixii doofaar iska dhalo waa doofaar baa la dhahaa xagga horuu galay wixii laba ey iska dhalaanna ya ey unbaa la yidhaahdaa sooma taa horuu galay wamaa tawallada minhumaa muxuu ka wadaa ey iyo doofaar baa is arkay ey iyo doofaar baa kulmay markaasay ilmo wada dhaleen kaasaa la yidhaahdaa wamaa tawallada minhumaa ayib aw amase min axadihimaa ama midkood xaggiisa ka dhashoo ka yimid midkood xaggiisa ka dhashayna maxaa laga wadaa doofaarkiibaa xoola u tegay maalan ama eygiibaa xayawaanaadkaa kale kufsaday markaasuu ilmo ka dhalay soo ma ilmahaasi dhinacna ey buu ka yahay dhinacna xooluu ka yahay dhinac doofaar buu ka yahay dhinacna xooluu ka yahay taasaa marka waxay ku rumoobaysaa aw min axadihimaa midkood baa dhalay midkood baa dhalay oo uu ka soo jeedaa hadduu mid isagoo kalea ka dhali lahaa min axadimaa ma noqdeen soo ma oo ama kelbi buu noqonaya toos ama khinziir toos ayib hadday labadoodu wada dhalaanna waa jumlada horo labadoodu iska dhalaan wamaa tawallada minhuma aw min axadihimaana midkood baa dhalo wuxuu ka dhalay xayawaan kaluu ka dhalay saasaa laga wada man kuwaasi marka ma daahir noqdaanoo haddii la magdiyo haragoodu daahir ma noqdo wa cadmu lmaytati buuri baktiga yani wa cadmu lmaytati baktiga laftiisa wa shacruhaa iyo tinteedu najisun waa nijaaso ila alaadamiya bini aadamka mooye ah, yani baktigu markuu dhinto laftiisa iyo tintiisu waa nijaaso waxaa la mida sidoo kale ciddidiisa iyo qoobkiisa iyo geeskiisa shaaficiyada agtooda nijaasay wada yihiin maxaa yeele waxay leeyihiin xurimad calaykum almaytatu bakhtigii xaaraan baa laga dhigo waa laydinka xarimay ya aayaddu ma kala qaadin bakhdiga qaybihiisa kala duwan tin iyo laf iyo gees iyo ciddi soo wada bakhti ma ah, almaytay wada galeen bay leeyihin marka adiga haddaad tidhahdo tintu waa iska daahir iyadu waa la isticmaali karaa adeer daliilkeen bay kuleeyihi ilan maytaa soo wada galeen saas wey marka ayib wa cadmu lmaytati bakhtiga laftiisu wa shacruhaa iyo tinteedu najisun waa nijaaso ila alaadamiya bini aadamka mooye aadamigu isagu maya maxaa yeelay ma nijaasoobo ilaahay baa si gooniya u karaameeyo walaqad karamnaa bani aadama waa isagu ma nijaasoobo hadduu nool yahay iyo hadduu dhintaba ya jidhkiisu waa daahir haddaan markaa wax nijaasaa lagu hayn walaa yajuusu isticmaalu alawaani halkaas wuxuu kaga soo baxay marka hargaha daahir noqda markay daahir noqdaan oo markaa sidaa loo magdiye waa la iibsan waana la isticmaali wey manaa walaa yajuusu ma bannaana isticmaalu awaaniy adahabi waalfida dahabka iyo fidada weelashooda in la isticmaalo ma bannaana dahabku weelasha laga sameeyey fidaduna waa silfarka macdantan dahabka soo raacda ee aynu inagu nidhaahno qalinka dhahno qalinka iyo dahabka weelasha ka samaysan isticmaalkooduma ma bannaana xadiidka nebiga sal alla alay wasalam ayaa wuxuu leeyahay ha ku cabbina hana ku cinan weelashooda dahabkaiyo fidada oo cunitaankaasa xadiis ku soo arooray isticmaalka kalena way uga qiyaas qaateen waa la mid bay leeyihi ayib rag iyo dumar marka waa isku mid ragga iyo dumarku xidhashaday ku kala duwan yihin dumarka dahabka way xidhan karaan oo waa loo ogolyahy laakiin xagga weelasha weel in laga dhigto weel ahaan loo isticmaalo xaaraamnimadeeda rag iyo dumarku waa ka siman yihin saas way maanaa wayajuusu waxaa bannaan buu yidhi isticmaalu hayrihimaa labadaa waxaan ahayn isticmaalkooda waa bannaanyah oo min al awaanii weelasha ah wixii aan labada ahaynoo weelashii kale ah waa la isticmaali karaa xataa jawaahirta qaaliga haba ah ka samaysnaado lulua iyo marjaanka iyo eh, mxuu ahay macaadinta kale qaaliga ah xataa weelku haba ka samaysnaado maxaa yeely xadiiska nahyiga wuxuu ku soo arooray labadooda labadoodaa marka yuu nahyigu khaas ku yahay leeyay ayb maxaa loo leeyahay marka wixii labada ka soo hadho weelasha waa la isticmaali karaa leanna waxa weye alaslu waxa weeyaan waa ibaaxa asalku waa inay bannaan tahay daliil xaaraamaynayana looma hayo sidaasay marka yuu ku noqonaya baasha hada billahi tawfiiq sal allahuma wslm wbaarak cala nabiyina moxamed wala ali w sabi slm